alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsal allah wslm wbaarak cla nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd darsigeennaani waa kii labaatan iyo labaad ee ka mid ah kitaabkii xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wاsunna ou iska lahaa doctor saciid ibn caliy bni wahfin alqaxطaani raximah اllahu tacaala waxaynu soo gaaray ducada afartan iyo sagaalaad adducaa'u ducada loogu ducaynaya lilmariidi qofka xanuunsan fii ciyaadatihi soo bookhashadiisa marka lasoo bookhdo maxaa loogu ducaynayaa ibnu cabaas baa xadiidkiisa iskaleho waxaad odhan laa ba'sa wax dhiba ma leh tahuurun dembidhaaf weeye in sha allaahu allah hadduu doono cabdulaahi ibnu cabbaas baa wuxuu leeyahay kaana nebiyu sala allahu calayhi wasalam idaa dakhala calaa mariidin yacuuduhu qof xanuunsanoo uu soo booqanaya markuu u soo galo yaquulu laa ba'sa tahuurun in sha allah bukhaari wuxuu wariyey kitaabkiisa adulmufradkana waa ku wariyey rag kalena way wariyeen nin odayu inta soo booqday buu ducadan ku akhriya ahuurun laa ba'sa tahuurun markaasaa odaygii wuxuu yidhi maya xummaa tafuur calaa shaykhin kabiir tusiiruhu lqubuur oday waa yeel ah oo qandha karkarinaysa astaamaheedaan u jeeday geeri baan u socdaa markaasaa nebigu wuxuu yidhi haddaa taan kuu sheega diiday haddaba waa yahaye waa kaas sidii ku dhinta marka waxaa la rabaa qofka walaalkaayo markaad u timaadidoo xanuunsan horta qalbiga in loo dhiso hadal wanaagsan inuu kaa maqlo dhib male xanuunkan insha allahu tacala waad ka kici doontaa waad ka biskoon doontaa tahuur iyo dembidhaaf bayna kuu noqon oo qofkii inta xanuunsadaa xanuunka ku sabraayay laba faa'iidu ka dheefa midda koowaad waa in dembiga looga dhaqo haddii uu sidaa ku caafimaado xanuunkii kaga roonaado wuxuu roonaanayaa isagoo caafimaad qaba haddii uu xanuunkii u geeriyoodana wuxuu geeriyoon isagoo dembigii laga dhaqay oo bilaa dembiyaho xanuunkuba dembidhaaf ilaahay uga dhigay sida owgeed wax ilaahay dembiga uu kaaga dhaqayo hadduu kugu dhaco inaad dhibsatid ma ah ayib xadiidkaas bukhaari baa wariyey ducada labaad aad ugu ducaynaysid waxa weeye as'alu waxaan weydiisanayaa allaha alle allihii alcadiima ee weynanka badnaa ee weynaa rabba alcarshi carshiga rabbigiis ahaa carshigii alcadiimi ee weynaa an yashfiyaka inuu ku caafiyo sabca maraatin toddoba jeer baad sidaa ku leedaha as'alu alcadiima rabba alcarshi alcadiimi an yashfiyaka an yushfiika haddaad tiraahdido yo-da aad godid macnaheedu wuxuu noqonayaa waxaan ilaahay weydiisan ilaahay inuu ku halaagoo ku dilo marka maxaa bedelaya ducadii ilaahu ku dil iyo ilaahu ku caafi xarakadaas sida awgeed an yashfiyaka yada kore waa kordhiganto mudaarica ayib ibnu cabbaas baa xadiidkiisa tamaamkiisa iyo dhammaystirankiisa waxaa ka mid ahaa maa min cabdin muslimin yacuudu mariidan lam yaxdur ajaluhu ma jiro qof muslim ah oo soo booqanaya walaalkiisoo muslim ah kaa la soo booqanayana xanuunka haya uusan ahayn xanuunku u dhiman lahaa oo markaa uu toddoba jeer yidhaahda as'alu as'alullah alcadiima raba alcarshi alcadiimi an yashfiyaka ilaa ma dhacday inuu sidaa yidhaahdo maxaa kaloo imaanaya ilaa ilaahay wuu caafiyaa qofka asaga ah ilaa caafaahu llahu xanuunkaa qofka haya ilahay baa ka caafinaya laakiin ku u dhiman lah hadduu yahay ducadaad u ducaynaysa darajooyin in loogu dalaaca maahane eh xanuunkii kaga biskoon maayo lanna waa xanuun kuu dhiban lahaaba marka waa muhim inta meelo kale la aadahayo dadka meelaha saxanayn iyo sixir iyo balaaye iyo waxsheeg iyo faalalow iyo lagala daba laabanayo ducooyinkii nebiga waa kuwaane dadka xanuunsan ha isku daaweeyeen kuwa xanuunsan kuwa u tegayaana ha ku akhriyeen xadiikani waa xadii saxiixa ah. waxaana wariyey xadiikan tirmidi ayaa wariyey abu daawuud fadlu ciyaadati اlmariid qofka xanuunsan soo booqashadiisa fadliga ay leedahay fadlu ciyaadati lmariid almariid waa qofka xanuunsan ciyaadaduna waa soo booqashada fadliguna waa fadliga fadlu ciyaadati lmariidi qofka xanuunsan soo booqashadiisu fadligay leedahay qaala nabiyu nebigu wuxuu yidhi sal allah alih wasalam waa xadiidka cali bnu abi aalib baa nebiga ka warinaya idaa goortii caada uu soo booqda alrajulu ninkuu akhaahu walaalkii almuslima ee muslimka ah mashaa wuu soconayaa fii khiraafati اljannati jannada gurashadeeda iyo laamaheeda uu guranaya ayuu ku dhex socon xataa yejlisa ilaa uu ka fadhiisto faidaa goortii jalasa uu fadhiisto qofkii wax soo booqday hamarat waxaa daboolaysa oo asturaysa hu ruuxi alraxmatu naxariis ilaahay baa haraynaysaoo daboolaysa faidaa kaana hadduu yahay wakhtiga uu soo booqanayaa qudwatan aroortii sallaa waxaa u ducaynaya calayhi ruuxa wax soo booqday sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag baa duco kugu bilaabaysa xataa yumsiya ilaa uu soo galabaysto ilaa galabkii uu ka gaaro wain kaana hadduu yahay wakhtiga uu soo booqday qof xanuusan masaa'an galab sallaa waxaa u ducaynaya calayhi dushiisa sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag xataa yusbixa ilaa uu ka waabaristo waagu uga bariyo tirmidi ayaa warinayay ibnu maajah axmedna wuu wariyey waxaa cajiib ah bal intaan qofkiin xanuunsanaan la gaarin adigii soo booqday baad waxaad ka helaysaa saddex faa'iido faa'iidada koobaadi waxaa weeye ama afarba dheh inta aad qofkaa soo booqanaysid jannada midhaheeda ayaad guranaysaa waxaa laga yaabaa inaad isweydiisay intaasoo jeer baan qof soo booqday welina midho janno ay leedahay maanan arage jannadu midho ay leedahay ilaahay baa kuu diyaarinaya waa asbaabtii aad jannada midhaheeda ku guran lahayd kow haddaad ag fadhiisatid qofkii markaad ag fadhiisatid waxaa isla markaba ku daboolaysaa naxariis xagga ilaahay ka timid waa faa'iido adigu aad ku qabtid wakhtiga aad soo booqatay hadduu gelin hore yahay ilaa wakhtigaa ilaa galabkii laga gaaro toddobaatan kun oo malag baa kuu ducaynaysa inuu ilaahay waxa wixii khayra ku siiyo hadday tahay wakhtigu galabna galabkiibay waxay kugu bilaabaysaa duco ilaa birri subax waxay kugu ducaynaysaa khayr addunya mid aakharaba maxaa ka fiican malaa'igta ducadeeda miyaynaan u baahnayn raxmadda ilaahay miyaynaan u baahnayn jannada ilaahay midhaheeda asbaabtii aan ku diyaarsan lahayn miyaynaan u baahnayn intaba waa u baahanna aynu soo booqanna dadka xanuunsan aan qalbiga u dhisno asaga laftirkiisa kan xanuunsan faa'idu ku qabaa dadka xanuunsan waa cidloobaan waxaa laga yaaba inay u baahan yihiin dad u sheekeeya dad u wehelyeela dad soo booqda iska weheshadaan waxaa laga yaabaa inaad dhakhtar tahay qofkaaga wax soo booqanaya oo uu howlo caafimaad wax kaa weyddiiyo aqoon-yahan diineed baa tahay oo uu howlo wax kaa weyddiiya salaaddii iyo tahaaradii iyo soonkii cibaadadii ku saabsan aad u faa'idaysid ducaaulmariid qofkii xanuunsanaa baryadiisa alladii qofkaa xanuunsanoo ya'isa ka quustay min xayaatihi noloshiisa qof xanuunsan oo xanuunkiisu culus yahay oo hadda markaa isla xanuunkaan ka kici ducadu ku ducaysan lahaa xadiidka caaisha wuxuu leeyahay qofkaani allaahuma kfir ilaahu i dhaaf lii aniga ilaahu dembigayga dhaaf warxamnii ilaahu ii naxariiso wa alxiqnii ilaahu waxaad i haleeshiisaa birafiiqi dadkii alcale ee sarreeyo dadkii wanaagsanaa ilaahu i haleeshii bukhaari iyo muslim baa xadiidkan wariyey sabab buuna lahaayoo nebigeenna ku hadlay sala allahu calayhi wasalam xadiidkaanu isagoo caaisho dhabarkiisa saa ugu tiiriyey rasuulkuna sakaraadayo halkaa xabadkaana madaxa nebiga ay ku hayso baa waxaa u soo galay nin walaalkeeda cabdiraxmaan la odhan jiray oo caday wata markaasaa nebigu cadayga indhaha ku taagay markaasaan waxaan dareemay ti nebigu cadayga inuu jecel yahay nebi allow ma kaaga soo qaadaa indhuhu u ishaara cadaygii baan ka soo qaaday waa u hagaajiyey waa u qooyey waa u hagaajiyey markaasaa nebiga siiyey sala allah calayh wasalam isla markiiba nebigu ducadan u akhristayoo fi rafiiqi alcalaabi xadiika bukhaari iyo muslim baa wariy waana xadiika caaisho xadiidka labaadna waa caaisho jacala nebiyu nebigaa wuxuu bilaabay sal allahu calayhi wasalama cinda mowtihi geeridiisa agtiisa wuxuu bilaabay yudkhilu inuu gelinaya yadahu gacantiisa filmaa'i biya biyaa la agdhigo yidhi halla ii keeno markaasuu biyihuu gacanta gelinaya fa wuu masaxayaa bihimaa labadii gacmood wajhahu wejigiisa ayuu ku masaxayaa wayaquulu wuxuu leeyahaa laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ila allahu alla maahane inna lilmowti geerida waxaa u sugnaaday sakaraatin sakaraad alla geeridu kulula haddiiba nebi moxamed uu sidaa leeyahay maxaad malaysanaysaa ruuxii muslimkaah in sakaraatulmowtku ku dhibo oo naftu ku dhibto oo geeridu kugu adkaataa dhici karta laa ilaaha ila allah inna lilmowti geerida waxaa u sugnaaday sakaraatin xanuun ayib xadiidkana bukhaari baa wariyey xadiidka saddexaad ee baabkan abu saciid alkhudri iyo abu hurayraba way warinayaan laa ilaaha ila allah ayuu qofku odhanaya weliba xadiid wuxuu ahaa sabab fiican laho markuu qofku yidhaahda laa ilaaha ila allah macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaahay maahane baa ilaahay wuxuu leeyaha waa runtaa ilaahay xaq lagu caabudaan aniga ahayn ma jiro wallaahu akbar ilaahay baa weyn buu qofku odhan markaasuu leeyaha waa runtaa ilaahay ilahay baa kula hadlaya waa runtaa cidiga weyne ma jirto wax walbaanaa ka weyn laa ilaaha ila allaahu waxdahu ilaahay xaq lagu caabudaa ma jiro alla keliya maahane markaasaa ilahay leeya waa sax ilahay xaq lagu caabudaan aniga ahayn ma jiro laa ilaaha ila allaahu waxdahu ilaahay xaq lagu caabudaan alla keliya ahayn ma jiro ilahay wuxuu ku waa saas laa shariika cid wax la wadaagtaa lahu alla male markaasuu ku ilaahay waa sax cid waxilalihi ma jirto waxaad odhanaysaa laa ilaaha ila allah macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro lahu alla waxaa u sugnaaday almulku boqortooyo markaasuu ku ilaahay haa boqortooyo anaa iskale walahu alxamdu ilaahay baa mahad iskaleh wuxuu ku waa sax mahad dhammaystiran anaa iskaleh laa ilaaha ila allah walaa xawla walaa quwata ila billah ilaahay xaq lagu caabudaa ma jiro xeeladna ma lihin xoogna ma lihin ilaa ilaahay kaalmadiisa maahane ilaahay baa wuxuu ku odhanayaa waa sax xeelad iyo xoogna ma jiro ilaa ciddaan u kaalmeeya maahane waxaa xadiidka ka mid ahaa man qaalahaa fii maradihi xanuunkiisa uu xanuunsan yahay qofkii ducadaa akhrista uma maata haddana geeriyooda oo xanuunkii u dhinta lam tacamhu naaru naar afkaa saari mayso sababta waa qof ahlu tawxiid ah afka ku saari maysa naari xadiidkan tirmidi baa wariyay ibnu maajax talqiinu lmuxtadar qofkii geeridu ku timid in towxiidka iyo shahaadada loo laqino qofkii geeri baa ku timi sakaraada iyo nafta ka baxaysa xadiikan mucaad ibnu jabal baa wariyey man ruuxii kaana uu aakhiru kalaamihi kalaamkiisa dabayaaqadiisa iyo meesha ugu dambaysa laa ilaaha ila allah macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro alla maahane qofkii intaa yidhaahda adaa la dambayso dakhala aljannata jannada ayuu gelaya abu daawuud baa wariyey abu daawuud ayaa wariyey mar haddii laa ilaaha ila allah kelmadda ugu horrayso oo qofka islaamnimadiisu ay ku sugnaanaysa waa ayada waxa ugu dambeeyo janno ilaahay aad ku mudanaysidna waa ayada laa ilaaha ila allah waa inay ilaahay darti kaa tahay waa inaad nebiga kaga dayatay sala allahu calayh wasalam intaad caafimaadka qabtay kelmaddaas iyo muqtadayaadkeeda iyo waxay keensanaysaa ku dadaal ayib ducaau man usiiba bimusiibatin macnaha qofka dhimanaya xadiidkaa horeeto tawxiidka loo laqinaya qul laa ilaaha ila allah miyaa la odhanaya mise agtiisa laa ilaha ila allahu lagu odhanaya labadaba culummadu way qabaan mushkilana male haddii dheh la yidhaahdo ducaau man ruux ducadii uu akhrisan lahaa usiiba lagu asibay bimusiibatin balaayo qofkii musiiba ku dhacdo ducadu akhrisan laha wuxuu odhanayaa xadiidkan umusalama warisay innaa annagu lilaahi allaan u sugnaannay allah iska kaaya shaqsiguna waxa uu leeyahay waxa uu ka sameeya lama weydiiyo ilaahigii ilahaa ayaa waxaan igu sameeyey marka allaan anugu leeyahay oo allah iska kaydeh inuu wax igu sameeyo waxaan igu sameeyey ii qadarayna waa ku saxan yahi waa cadaalad wainna anagu ilayhi xaggiisaan raajicuuna u noqonaynaayo ilahay xaggiisaan annagoo dhan wada noqonaynaa allaahuma ajurnii ilaahyow iga ajarsii fii musiibatii musiibadayda wa akhlif ilaahu igu badallii aniga khayran mid ka khayr badan minha iyada xadiidkaas waxaa ku yimid maa min cabdin tusiibuhu musiibatun fayaquul ma jira addoon musiiba ay ku dhacaysoo odhanaya ducadaas ayada ah ilaa ajarahu allahu fii musiibatihi ilaahay musiibadiisii ajar buu ka siiyaa wa akhlafa lahu khayran minha wax uga khayr badanna ilaahay waa ugu beddelaa marka musiibada kugu dhacday hadday tahay maal caruur xaaskaagii hadday tahay iyo waxyaala la midka ah, ah xubnahaagii qayb ka midoo aad weydi xataa waxaa laga yaabaa xubintii aad weyday markaa ducada akhrisatid inaadan ayadiio kale helin laakiin mid wax ka khayr badan ilahay booskeedi uu kuu geliyaba muslim baa xadiikan wariyey waana xadiika umusalama ninkeedu markuu dhibanayay baa nebigu ku yidhi ducada akhriso qalbigan waxaan iska idhi tiri ma nin inkayga ka fiican baa jira oo laygu bedelayo haddana waxaan u hoggaansamay hadalka nebi muxamed sal allahu calayhi wasalam ilaahay ninkaygii ninka khayr badan buu igu beddelay oo nebi muxamed buu ilaahay ugu beddelay calayhi salaatu wasalaam sidaa owgeed waa barakada ku dhaqanka ducada nebi muxamed iyo diintiisoo lagu dhaqma ay leedahay wax nebi muxamed ku yimid ko dhaqanka aad ku dhaqantay waxaan barakihii khayr ahayn ka heli mayse adducaau ducada la akhrinayo cinda iqmaadi almayiti qofkii dhintay marka indhaha la iswaqoonayo qamdiga waxaa la yidhaahdaa qofkii markuu dhimanayo indhaha kala taagaye indhaha in la isugu laabo marka ayadaa ducada la ahrinayo allahuma kfir ilaahu dhaaf lifulaanin hebel bismihi magaciisaa sheegaysaa ilaahu hebel dembigiisa u dhaaf warfac ilaahu kor yeel darajatahu darajadiisa filmahdiyiina kuwa la hanuunshay wahlufhu ilaahyow khaliif uga noqo fii caqibihi cirintiisa dambeeta filqaabiriina kuwa haraya dadka uu ka tegaya iyo xaaskiisii iyo dadku gacanta ku hayayna ilaahyo waxa weeyaan uga khaliif noqo adugu um, u sii taakuleh waqfir u dhaaf annaga iyo walahu asaga yaa rab alcaalamiina caalamiinta rabbigoodo wafsax ilaahu u ballaari lahu asaga fii qabrihi xabaashiisa wanawir ilaahu u nuuri oo u barakee lahu asaga fiihi qabriga dhexdiisa muslim baa isna wariyey adducaau ducada la akhrinayo lilmayiti qofkii dhintay fi salaati tukashada calayhi dushii lagu tukanayo marka lagu tukanayo ducada lagu ducaynayo cawf ibnu maalik baa xadiidkan wariyey allahuma kfir ilaahu dhaaf lahu asaga warxamhu ilaahu maydkaan u naxariiso caafihi ilaahyow caafiyo wax kasta uu dhibsanaya ilaahu ka fakiyo ka dah wacfu canhu ka badbaade wacfu canhu ilaahu iska cafi waakrim ilaahu maamuus nusulahu martiqaadkiisa wawasic ilaahu u ballaari mudkhalahu makaanu gelitaanka waqsilhu ilaahu ku mayr bilmaa'i biyo iyo wahalji baraf iyo walbaradi qabow wanaqihi ilaahu ka nadiifi min alkhaaayaa dunuubta iyo gafafyaalka kamaa naqayta saad u nadiifisay athawba marada alabyada ee cad min addanasi wasakda waabdilhu ilaahu ugu bedel daaran daar oo janna ah khayran uga khayr badan min daarihi daartiisii adduunyo wa ahlan iyo qoys iyo reer khayran uga khayr badan min ahlihi ehelkiisii wa zawjan iyo xaas khayran uga khayr badan min zawjihi xaaskiisi waadkhilhu ilaahu geli aljannata jannada waacidhu ilaahu ka badbaadi min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa iyo wacadaabi naari naarta cadaabkeeda muslim baa xadiidkan wariyey culummada qaar baa waxay yidhaahdaan ducadan ragga oo kaliya iskaloo loogu ducaynaya ducadee qaybtan ah ilaahu zawjatiisa uga khayr badan ugu bedel sababtu waxa weeye waxay leeyihiin qofta dumarkaahi hadday dhimato ninkeeduna uu ka daba dhinto dee aninkii ugu dembeeye oo ay ka daba dhimatay ah, ka daba dhintay oo xaaska u ahaa ayay jannada reer ugu noqonaysaa lanana qabay maayo aakharo oo qofta dumarkaahi uma suubata inay rag isla wada wadaagaan oo hal mar ay u wada galmoodaanoo wax ku sameeyaan maba u samaysnaba laakiin ninka hawshaa way ka suurtowdaa inuu hal reer iyo ka badanba wax u qaybiyo marka isagaa la leeyaha ilaahu zawjatiisii ka khayr bayn ugu bedelo tiisii xataa hadday u timaadda iyo tan kaleba waa ku filan yihi leeyihiin waa ijtihaad culammada qayb ka mida ah xaggooda ka ahaaday lakiin waa loogu ducaynaya xadiikan abu hurayra wariye kaleeto allahuma kfir ilaahu u dhaaf lixayinaa keenna nool iyo wamayitinaa keenna dhintay waa hal qayb wa shaahidinaa keenna jooga iyo waqaa'ibinaa keenna maqan waa qayb labaad wa wasaqiirinaa keenna yar iyo wa wakabiirinaa keenna weyn waa qayb saddexaad wadakarinaa keenna laboo ragga iyo wa unhaana keenna dhadig waa qayb afraad waa shumuul bay faa'idaynaysaa waadoo yidhi allahuma kfir lilmuslimiina wاlmuslimaat raggii iyo dumarkii kuwii yaryaraa kuwii waaweynaa allahuma allahyow man ruuxii axyaytahu aad noolaysid oo mina annaga naga mida faaxyihi ilaahu ku noole cala lislaami islaamka waman ruuxii tawafaytahu aad dishidoo oofsatid oo mina annaga naga midana fatawafahw ilaahu oofso cala aliimaani iimaan ilaahu ku oofso allaahuma allahayow laa taxrimnaa hanagu hoojin ajrahu ajarkiisa inaan tukashada aan ku tukanayna ajar ka helno walaa tudillanaa ilaahu hana dhuminin bacdahu gadaashiisoo dad fitnooba ilaahu hanaga dhigin abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'iba way wariyeen ibnu maajah iyo axmed xadiikan waailata bnulasqac ayaa wariyey allaahuma allahayow ina fulaan ibna fulaan ninka hebel hebel la yidhaahdo ama gabadha heble hebel la yidhaahdo fii dimatika magantaada ayuu ku jiraa waxabli jiwaarika derisnimadaada xarigeedu haystaa faqihi ilaahu ka dhowr min fitnati alqabri qabriga fidnadiisa iyo wacadaabi naari naarta cadaabkeeda wa anta adiguna ahlulwafaa'i dhammaystir ehelkeed baa tahay iyo fulin iyo walxaqi xaq faqfir lahu ilaahu u dhaaf warxamhu ilaahu u naxariiso innaka adiga anta adiga alghafuuru allah dhaafidda badan oo alraximu naxariista badan ibnu maajah baa xadiidkan wariye abu daawuud xadiidka afraad ee baabkan waa xadiidka abu hurayra allaahuma allahayow cabduka addoonkaaga wabnu camatika addoontaada ilmaheeda ixtaaja wuxuu u baahan yahay una baahnaa ilaa raxmatika naxariistaada wa anta adiguna haniyun alla ka deeqtoon baa tahay can cadaabihi cadaabkiisa in kaana hadduu yahay muxsinan ruux muxsin ah fazid ilaahayu u kordhi fii ixsaanihi samafalkiisii ixsaankiisi ilahu jannada ugu kordhi abaal wain kaana hadduu ahaa musii'an ruux wax xumeeya oo wax ka khaldanaayeenna fatajaawaz ilaahu iska dhaaf canhu xaggiisu oo waxaan ku weydiisanaynaa inaad iska dhaafto aan waxba loo raacanin ayib ducaadu qaymo badan weeyaan wallah aclam sal allah wslm cla nabiyina muxamadi waaalihi wsaxbihi ajmaciin